ذكر وموعظة ونور الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آية أيها الأحبة وآية الشنادة سورة البقرة allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yii ulaaika kuwa iyaga kuwa aan ka soo sheekayna calaa hudan hanuun bay ku sugan yihiin oo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika hum almuflixuuna kuwa iyaga waa kuwa liibaanay weeyaan yaa tura liibaan maxaa la yidhaahdaa alfalaax waxa weeye ayuha alaxiba huwa alfawzu bilmatluubi wannajaati min almarhuub qofku waxa weeye inuu ku guulaysto wixuu raadinayey inuu ka badbaado wixii uu ka baqaayey waxyaabaha ayuha alaxiba matluubka eegu wanaagsan in raadinayna waxa weeyaan yardaa rabbuna ilaahay jala jalaaluhu inuu raalli naga ahaado wa an yuuriana aljanaan wa an yuuriana aljinaan jannooyinkiisana ilaahay inuuna geliyo na waxyaabaha ugu waaweynan ka baqayna ayuha alaxiba waxa weeye an yusqitahu calayna rabbuna ilaahay jala jalaaluhu inoo noo cadhoodo kadibna waxa weeye yudkhilana naar naartiisa inuuna geliyo inta ayuha alaxiba haddaan ka badbaadno waxaan doonayna inaan ku guulaysanno oo jannadii iyo ridihii ilaahay jala jalaaluhu wixii aan ka baqaynina ilaahay naga badbaadiyo oo cadhadiisa iyo naarta ahaa waa liibaana ayuha alaxiba idan kuwa liibaanay sifooyinka ay leeyihiin ilaahay baa inoo sheegay jala jalaaluhu oo wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala dalika alkitaabu laa rayba fiih waa kuwa waxa weeye kitaabka ilaahay shaki uusan kaga jirin weeyaan waa kuwa waxa weeye kitaabka ilaahay jala jalaaluhu ka dhaxlay hidaayada iyo hanuunka ka dhaxlay ilaa ay ka noqdeen kuwa muttaqiin oo ilaahay ka yaabay kuwa iyaga ayuha waa kuwa qaybiyaadka rumeeye weeye aladiina kuwii way yu'minuuna bilgeyb ilaahay qeybkiisa jala jalaaluhu ayay rumeeyeen qeybka waxaa ka mid ah ayuha alaxiba oo qeybka la yidhaahdaa aliimaan kulu maa qaaba can innaasi biamri min allah وتقديره كالبعث والحساب والعرض والجزاء والجنة والنار والملائكة وعالم الجن وحيابها صدم قيبيات كلا يدهدان قيبيات أيها الأحبة والرمية كخروج الدجال وياجوج وماجوج wa khuruuju daaba wa nusuulu ciisa ibnu maryam waxyaabahaasoo dhan waxaynu aragnay maaha laakiin waxyaaba ilaahay jala jalaalahu inoo sheegay weeyaan watuluuca ashamsi min almaqrib cadaab alqabri wanaciimi wasu'aal almalakayn waxayaati albarzaq walmuruuri cala asiraad waxyaabahaasoo dhan ayuha alaxiba kitaabka ilaahay jala jalaaluh iyo sunnada xabiibka calayhi salaatu wasalaam bay ku caddahay walihaada waxa weeye sifaadka kuwa liibaanay waxaa ka mid ah ayuha alaxiba waladiina yuuminuuna bilgeyb aybka ayay rumaysan yihiin wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun salaada ilaahay jala jalaalu way ogahayaan arkaanteedii waajibaadkeedii shuruudeeday la imanayaan ilaahay wuxuu ku manaystay xoole uu siiyeyna waxbay ka bixinayaanoo waajibaadka ilaahay ku waajibay ay bixinayaan sifaadkooda waxaa ka mid a ayuhalaxiba kuwa liibaanay waladiina weeye yu'minuuna bima unsila ilayk wixii laguu soo dejiyey nebi maxamedo waa kuwa rumaysan weeyaan iyo weliba waxa weeye wamaa unsila min qablika rusushii ilaahay kaa horeysay jala jalaaluhu kutubtii lagu soo dejiyeyna way rumaysay wabilaakhirati hum yuuqinuuna maalinta qiyaamahana iyadana waxa weeye way hubaan shaki kagama jira weeyaan sidaase waxay ku noqdeen ulaa'ika calaa huda min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa iyaga waa kuwa liibaan ayuha alaxiba haddii aan doonayna inaan liibaanno ayuha alaxiba waa ilaahay ka yaabno jala jalaalu waa qeybkiisa rumayno وحلالي وحي إلهي نوشيك جل جلاله ونوين الرمين ويان قرآن كريم التصديق بالقرآن والكتب السابقة قرآن كريم يا كتب تكوريس وين الرمين أيها الأحب مالين يوم الآخر ليلة يوم الحساب إن جرتن وين الرمين ويان الدعوة إلى الخير بالين قدونية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقينا نسوشيك نحمانتنا aan iska reebnaa laynaga doonayaa si aan oga mid noqonno kuwa liibaane iqaamati salaa waytaai zakaat alinfaaqu fii sabiili illah waxyaabahaasoo dhan ayuha alaxiba waxyaabaha lagu liibaana weeyaan atasdiiqu nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la weyneeyo oo loo gargaaro sunnadiisa bidaca iyo khuraafaadkoo laga fogaado aljihaadu bilmaal wannafsi oo qofku ku dadaalo alsamcu waltaacatu lilahi warasuulih waxyaabahaasoo dhan ayuha alaxiba albuqdu fi llahi liman caada allaha warasuulah walow kaanuu uli lqurba xataa habaa kuu dhowaada qofka ilaaha iyo rasuulkiisa ka furtoo la colooba inaad ka fogaataa la doonaya albucdu can ishox waxyaabahaasoo dhan ayuha waa waxyaabaha lagu liibaano weeye ilaahay jala jalaalu uu ku ammaanay kuwa hanuunka iyo khayrka ula doonay faaladiina aamanuu bihi wacasaruuhu wanasaruuh waattabacuu nuura aladii unsila macahu ulaaika hum lmuflixuun buu ilaahay leeyay jala jalaalu faman haqulat mawaaziinuh faulaa'ika hum lmuflixuun walihaada waxa weeye kuwa mu'miniinta sifooyinkooda waxaa ka mid ah an yaquuluu samicna waatacna waulaaika hum lmuflixuun inay sidaa yidhaahdaan baa ka mid a idan ayuha alaxiba allah jala jalaalu waxaan weydiisanaynaa kuwa liibaanay inuu inaga dhigo kuwa muxsiniinta aladiina yuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaata wahum bilaakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika calaa huda min rabbihim waulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasaa la doonaya ilaahay saacad walba inaynu ka barinno طريقي قادين فلا حي اللي بانتا يكون قارين isagana inaan qaadna laynaga doonaya waman yuuqa shuuxa nafsi faulaa'ika hum almuflixuun alaa ina xisba allahi hum almuflixuun asal allaha jala jalaaluh an yajcalana ilaahay naga dhigo kuwa liibaanay آخرية الدنيا وأيها الأحبة يكبد بعد عذاب كيسة إلهنا غالو كالنوض هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن